الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa baabu ljumuca waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi waljumucatu rakcataani yaqra'u fi lula ljumucata wa fi thaaniyati lmunaafiquun waljumucatu salaada jumcadu rakcataani laba ragcadood weeye yaqra' wuxuu aqrinayaa fi ulaa ragcadda hore aljumuca suurat ljumucu ku aqrinayaa wa fi haaniyati ragcadda labaadna almunaafiquun suurat lmunaafiquun buu ku akriyayaa halkan laba masalo kaga hadlay mualifku raximah llahu tacaala masalada koowaadi waa cadadka rakacaadka salaada jumcada nasan ijmaacan salaada jumcadu waa laba ragcadood labadaa ragcadoodna kama badna lagamana badin kara haddii jumco la tukanayo min xadiisi cumarna waxaa ka sugan radi allahu canhu a inuu nabigeena ka wariyey oo uu leeyahay salaada musaafirku waa laba ragcadood salaada ciiduna waa laba ragcadood salaada jumcaduna waa laba ragcadood saasayna ku dhamaystiran tahay oo salaad la gaabiyey ma aha tamaamun gayru qasrin calaa lisaani muxamadin sala allahu alayhi waalihi wasalam ummadduna sidaasay ku ijmacday in salaada jumcadu ay laba ragcadood tahay saasayna camal lahaanna usoo kala dhaxashay yaqra-u fi lula ljumuca wa fi thaaniyati lmunaafiquun xukumka qiraa'adani waa istixbaab iyo sunna ee faatixada kadib suurad kastoo la aqriyo ama aayaad kastaoo qur-aan oo la aqriyaay way gudayaan bal faatixada wax ka badan in la aqriyaay fi lmadhabi sunno weeye sunanimadii waxaa wanaagsan buu leeyahay salaada jumcada marka laga hadlayo in ragcadda horena suurat ljumuca lagu aqriyo waa suuraddan ka dasabaxooyinka kamidka ah ee soomaaliya melikulquduuska ay yihaahdaan yusabixu lilahi ma fi samaawaati wama fi lardi lmalik اlqudus اlcasiiz اlxakiim ragcadda labaadna suuradda ku xigtay idaa jaaka almunaafiquuna in lagu akriyo sidana nabigeena bay ka sugan tahay sala allahu alayh alihi wasalam waxaa labadoo ka sugan inuu ragcadda hore lagu akriyo sabix isma rabbika alaclaa ragcadda labaadna lagu akriyo hal ataaka xadiisu lgaashiya sataara waa siiqo labaad oo ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam labadubana sixaaxay ku yaalaan tan dambe waxaa kamid ah diladeeda xadiidka nucmaan ibni bashiir uu leehay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku aqri jiray ciidda iyo salaada jumcadaba sabix sabix isma rabbika laclaa wahal ataaka xadiidu lgaashiya buu ciidahana ku aqrihi jiray labadooda ragcadood jumcadana ku aqriyi jiray hadday labadu isku soo aadaan oo wuxuu yihi jumco iyo ciid isku soo aadaanna labadaba uu ku aqrin jiray tanna waa ku aqrin jiray tanna waa ku aqrin jiray sala allahu alayh alih wasalam tan uu mualifku sheegayna waa riwaayo iyadana imaam muslim iyo keyrkii wariyeen ibn cabaas radi allahu canhuma wa ardaahuma marka min baabi istixbaab iyo sunno weeye sugan waman adraka ninkii soo gaara maca alimaami imaamka rukuuca athaaniyati ragcadda labaad rukuucdeeda soo gaara oo watma-ana kuna xasiloo tuma'niinadii rukniga ahay la yimaada waa inta imaamku aanu soo toosin faqad adraka aljumucata jumcadii wuu gaaray wain adrakahu haddii uu soo haleelo bacdahu rukuucda labaad ragcadda labaad rukuucdeeda kadib hadduu kusoo xirtana faatatu ljumucatu jumcadii way dhaaftay fa yowmi ljumucata buu niyoonayaa khalfahu khalfa alimaami gadaashiisa faidaa idaa sallama imaamku hadduu salaada ka baxo atama duhra duhur buu dhammaystirayaa wuxuu yihi mualifku raxima llahu tacaala salaada jumcada iyo salaatu ljamaacada fi lmadhabi farqi u ay ku kala duwan yihiin buu mas'alada ku sheegay salaatuljamaaca fadligeeda inaad qabla asalaam takbiirta la timaado waxun kaga soo gaartay ahayd sida madhabka ah laakiin salaada jumcada waa inaad ragcad ka soo gaarto ragcadna waxaa ugu yareed kaga soo gaari karta waa inaad rukuucdii haleeshaa oo rukuucdu aanay ku dhaafin masalada ragcadda salaada in rukuucda qofkii ku gaadhe ku haleelaaye loo tirinayana horeybaynu usoo marnay marka wuxuu leeya jumcadu waa salaad khaasa qofkii ragcad ka soo gaara unbaa ragcadda labaadna tukan qofkii ragcad ka yar ka soo gaarana oo marba rukuucda labaadi ay dhaafto isaga salaad duhur buu tukanayaa sida uu niyoonaya tukanaya waynoo iman masalada mualifku uu sheegay dawaahirka axaadiidka abi hurayre iyo kayrkii waa ku soo arooray nabiga calayi sala ulaha man adraka min salaati jumucati rakcatan faqad adraka asalaa ninkii salaada jumcada ragcad ka soo gaara salaadii waa soo gaaray riwaayada qaarkoodna nabigu alay slam wuxuu ku yihi ninkii salaada jumcada ragcad ka soo gaara falyusalli ilayha ukraa ama falyudif ilayha ukraa ragcad kaluuna ku daro taas maadaama nasku waa caddeeyey mafhuumkiisu waxaa weeye qofkaan ragcad ka soo gaarin jumcadii ma soo gaadhin mafhuumkaasaa ixtijaajku inaan ragcadda ka yar waxaa lagu hareeraynin waa mafhuumka xadiidka weye ee mafhuumu shardi ay yidhaahdaan in lagu soo hareeraya ragcadna waa lafdiga sariixa ee mantuuqa xadiidka weye halkaasay culummadu u daliishadeen raxmat ullaahi calayhim jamiican ayib haddaan ragcad ka yar ka soo gaaro maxaan niyoonayaa wuxuu yidhi fayawi jumucata buu niyoonayaa kalfahu khalfa alimaami imaamka gadaashiisa maadaama jumco loo taagan yahay adugu jumcaad niyoon ee duhur niyoon maysid xilliga aada xiradaysana faradkaagu inaad jumco tukata weeye laakiin faidaa sallama hadduu ka baxo atama duhura duhur buu dhammaystirayaayo afar ragcadood baa tukan bay ka dhigan tahay waa sida bacd almasaa'ilkeeda tilmaamaya masalada waxay ku salaysan tahay ma khilaafka ka taagan culimada gaar ahaan fuqahada madhabka shaaficiga dhexdooda jumcadu ma duhur lasoo soo gaabiyeyba mise waa salaad keligeed madax banaan hadday jumcada masaladan faracan waxay rajaxayaan markuu ku yidhahda atama duhra masaladan waxay rajaxeen inay duhur lasoo gaabiyey tahay walidaalika niyadii jumcadu niyadii duhurka meeshiisii gashay oo jimca niyooday duhur gaaban baad niyootay bay yidhaahdeen marka niyada isbedel la taaban karaba kuma dhicin wa amaa masaa'ilka kale la xidhiira ninkii jumcada ku daba xirtay laba mid buu noqon karaa halka masalaa naga khusayso maqaamkan haddii aad salaadii jumcada ku xidhato jumco niyooto ama muqiim baad noqon ama musaafir baad noqon haddaad muqiim noqoto oo duhur tukanaysa afar baad tukan biduuni karaamin laakiin haddaad musaafir tahay ma laba ragcadood oo qasriga ah ma tukan karaayo duhurkiia mise waa inaan taam yeeloo dhamaystiraa qawlaani ama wajhaani fi lmadhab wey laba waj bay leeyihiin fuqahada shaaficiyadu oo ku saraysan duhurku jumcadu ma duhur la gaabiyeyba mise waa salaad madax banaan hadday salaad madax banaan weeyo aada nidhaahdana intee laba ragcadood waad tukan kartaa haddii duhur la gaabiye weeyo aada nidhaahdo adigoo aadan xaq u lahaynna dee ma gaabin kartid ama cagsigeeda masalada haddaba waxaa khilaafka fuqahada shaaficiyadu ka taagan yahay haddii jumcadii ay ragcadihii ku dhaafaan musaafirna aad tahay ma duhurkii afar baad dhamaystiri mise laba ragcadood baa tukan waad gaalin kartaa waa masalada khilaaf ka taaganya fuqahada shee raxmatullahi caleyh waxaana ka hadli doonaa masaladan idi xasuusiyeedin iriyo qaacidadan sideedaba furuucdeeda iyo istidlaalaadkeeda iyo wixii tarjiixeeda aan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala wayundabu waxaa sunnaa limuriidihaa muriidi jumucati qofkii salaada jumcada doonayay oo maanta doonaya jumcada inuu tukado an yaktasila inuu qabaysto cinda dahaabi markuu aadayo ilayhaa ila aljumucati jumcada u aadayo halkan laba mas'alou ereygan soo geliyey ama saddex mas'alo aan idhaahdo mas'alada koobaadi qabayska jumcadu sunno weeye ee waajib maaha waana sida jamhuurta ahlilcilmigu ay qabaan lafdiga ah usri ywmi ljumucati waajibuna bimacnaa ta'kiid iyo adkayn baa looga jeedaa bay yidhaahdeen iyagoo cuskanaya xadiidkii sunanka qaarkood wariyeen ee samurata bni jundub man tawada'a yowma aljumucati fa bihaa wa nicmat waman iktasala falguslu afdal jumcada ninkii weysaystaayey waana khayr badan tahay waana ku filan tahay ninkii qabaystana kaba sii fiican midkaasay jamhuurtu dawaahirta xadiidta kale ku sarfiyeen oo wujuubka kaga leexiyeen saa darteed masalada koobaadi xukunka qabayska jumcadu sunno wey mas'alada labaadi wuxuu sunno u yahay qofkii jumcada aadaya laakiin qofkii ahlul acdaar ah oo jumco aadaynin isaga istixbaabkaa kuma jiro ee hadduu iska daaya nin qof sunno ka tegay maaha hadduu si kala qabays ugu baahan yahay uu qabaysanayaan masaladaana fuqahadeennu waxay ka qaateen sababtii loo jideeyey qabayska jumcadu wuxuu ahaa dadka isu imanaya inaan shiirkaagu dhibin adoo soo dhiiday ama dharkaagu uusan jirkaagu nadiif ahayn sababtuu nabigu u farayna sidaas ahayd sala allahu calayhi waalihi wasalam maadaama sababta loo jideeyey inaad isu nadiifadso kulanka iyo isu imaatinka ay tahay qofkaan uba soconini de cilladii iyo sababkii loo qabaysanayay ma laha ahlulcilmiguna waxaa mutaqarir agtooda ah alxukmu yaduulu maca cillatihi wujuudan wa cadaman xukunku cilladiisuu ku xiran yahay marka la jumcadii inaad aadaysee loo jidayana sunnu kuu noqon marka inaad aadaysan la waayana dee sababtii loo jideeyey iyo xukunkeeniiba meesha ay ka baxayaan walidaalika wayundabu waa masalada hore limuriidihaana masalada labaad wey waktiga la qabaysanayo wey haddana masalada saddexaad wuxuu yihi cinda dahaadi ilayha sunnadu waa markaad aadaysa wey maadaama tajamuca iyo imaatinka loogu talagalay in waktiga ugu dambeeyeed masaajidka u socoto ama ugu dambeeyeed suuragal qabays ku ah inaad qabaysataa wanaagsan haddii la yidhi xilligaa inaad qabaysataa si fiican macnaheedu waxaa weeye xilli kalena waad qabaysan kartaa waana masaa'ilka soo socda uu ka hadlaya mualifku raximah allahu tacaala wayajuusu qabayskii waa bannaan yahay min alfajri fajarka laga soo bilaabo inaad qabaysata way bannaan tahay oo jumlo ahaan guud ahaan sunnadii waad heli laakiin sunnada lafteedaa kala fadli badan oo waxaa sii fiican marka ay salaada aada aadayso lianna haddii salaada wuxuu kusii fiican yahay mar haddii salaada isu-imaatinka qabayska loogu talagalay haddaad xilli hore iyo fajarkaba qabaysatood maanta oo dhan saasaaka shaqo tagto ood xagga orodood caydiso oo nin ciyaal isku geeyiyo nin shaqo ku kallaha iyo nin gaari cayliya la noqdo hadhow adoo iidayo waxoogay kilkiluhu shiirayaan inaad timaado qarabkii iyo hadafkii uusan fulin qabayskii baa dhici kara gaar ahaan meel kulul haddaad joogto meelo qabow aynan ahayn ama inay bannaan tahayna waxaa loo daliishaday masale murakaba min amrayni aweye fiqhan marka koobaadi maalinta sharciga iyo yowm ljumucati uslu yowmi ljumucati marka la yihaahdo yowmka iyo maalinta sharciga ihi fajarkay ka bilaabataa walidaalika siyaamkii markaad maalin soomayso bacda alfajri uu dhashay laguma ogola cunto marka yowmka sharcigiihi waa min alfajri ila alguruubi axkaamu yowmi waleylati marka la kala qaadana sidaasay noqdaan bacdu nusuusi hay tilmaanto maqribku inuu si u yar raacsan yahay bacd alaxkaam qaarkeed inuu maalinta yaraa raacsan yahay laakiin fajarku maalintaa ka bilaabata mar haddii aan taa marka haddaad ogaato maalintii jumcadu waxay ka bilaabataa fajarka goormay ku dhammaataa maalinta jumcadu marka qabayska la yihaahda ilaa salaaday ku dhammaataa waayo qabayskani salaadaa loo jideeyey haddii aan idhaahdo anugu jumcada markaan ka soo rab waxaan qabaysan sunnadii baanan rabaa inaan asiibaaye sax ma aha waayo halka loo jiidaeyey ijtimaacan dartii buu ahaa macnaheedu ka hor inaad qabaysata weeye haddii min alfajri laga bilaabay laba arrimoodna ku kab masalo way soo socotaayo nin horay loogu degdegaa wanaagsan jumcada degdegiina wuxuu ka bilowdaa bay yidhaahdeen fuqahadeenu min alfajri markaa fajarka tukataba inaad booskaaga sii qabsato qofka sidaas ihi sooluu soo qabaysta ma aha fajarkii marka midda labaad waxay yidhahdeen yawmkii waa intan wax daliila oo khaas ah oo yidhi waktigaa qabayskaha laga bilaabana ma jiro mar haddaan wakti go-an la samayn maalintii jumcado gelinka horaa ah hala qabaystana maalintu fajarka ka bilaabato in la degdegana laisku booriyey min alfajri ka bilow yihahdeen fain cajaza hadduu kari waayo qabayskii biyuu waayey qabowguu ka baqay uu xanuunsan yahay si kastaba ha noqotee fain cajaza hadduu biyihii kari waayo cajzigii baabu tayamum tahaaro shuruudiisu kugu soo martay weeye yaan anwaacdiise tayamama waa gabagabaysanayaan oo waa booraysanayaan maxaa sidaa u tiraahdeen tayamumka iyo booraysigu ma isagaa qarabkii iyo hadafkii qabayska booskiisii geli kara manaa waxaadna tirahdeen qabaysku nadaafad iyo dadkii inaadan ku dhibsanin baa loogu talagalay haddana waxaad tirahdeen qofkii keli waaya uu gebagabaysan oo gebagabaysi ciidan gacmaha iyo wejiga marsaday ma ayadaa booskii qabayska geli oo qarabkii iyo hadafkii fulin jawaabtu waa maya de booskii qabays baabu nadaafo uma geli karaan adigaa boorboor baabad issii marmarinaysaa isma nadiifinayside dhinac marka laga eego ciid baabad sii marmarin haddaba maxaa u keenteen wey waxaan u keennay sababo badan sharciga waxaanu aragnay marar badan baabu tahaara marka la yimaado sunnadeeda iyo faradkeedaba haddii la keri waayo biyihii in boodhaysi lagu bedelo qasadkaa iyo niyadaa aada tacabudka u samaynayso aada ajir ka hesho ilaan kollaba isnadiifintii ma haysid qasadkaa tacabudka tahaarada badiilka baad ajir ka raadin waxay dhahay nabiga alayh salaatu salaam maalin baa la salaamay sida abu daawud iyo keyrkii wariyana ansaxday isagoo meel kaadiha ah ka yimid uma jawaabin ninkii ee derbiguu ku gabagabaystay markaasuu calaykum usalaam yidhi wuxuuna ku oo wuxuu yihi waxaa ii diiday inaan kaaga jawaabo mamaanan weyse qabin fakarihtu an adkura allaha ilaa calaa tahaaratin waa tii daruuradaheedii biyo la waayay tan ma ahayne xataa salaamtii iyo dikrigii caamka ah ee se sunnada ahaa baa tayamum booskii soo galay qofkii maydka ahaa ee dhaqitaanka loo jideeyey waajibaadkii weeye awsaakda haddii uu burbur googo-o qofkii ama uu gubtaba oo biyo la marin waayo boor iyo ciidma waxbay ka nadiifinay ka tarin maya haddana maxaa la yidhi booskii tahaaradii ha loo geliye xataa hal xubin oo biibaya haddii la helo waa loo gebagabayn baa layihi marka marar badan baa sharciga ka baranay baabu tahaaraad markay tahay tii nadaafada weydaye tuqasab iyo tacabud camal aadla timidood ajir ka heli kartaa jirtee hayana ku dhaafin wa an yatanabata waxaa labaadoo sunnaah taasi waxay ahayd qabayskii iyo mas'alada wixii la xiriiray sunankii masalada labaad ee sunanka ka mid a ah, wa an yatanadafa sida kalena inuu isu nadiifiyo wey sida adada adoo nadiifa nadaafaduna qabays keliya ma aha maxaa ka mid a ah? bisiwaakin caday horta waa inuu soo cadaydo afkiisa oo uraya unan iman masaajidkaa wanaagsan waayo shirkaaga shir kaga soo baxay marar badan waxaa ka dhib badan afkaagoo nadiif ahayn urkiisa neefta raacaya kaasaaba dabayl adiga kaa imanaysa ay qaadaysa hareeraha halkaana nabigaa ku dhiirigeliyey sala allahu alayhi waalihi wasalam oo nabigana waxaa ka sugan inuu dhihi jiray qofkii jumcada soo qabaysta ee soo kallaha ee soo cadayda ee carab carab soo marsada kadibna wuxuu ilaahay u qadaray tukaduu aada u ammaanay nabigu sala allahu alayh alih wasalam saas darteed waxaa kaloon ognahay markii salaad la aadayo ee salaad loo socdo inay sunno yahay siwaaq iyo cadaygu waanan soo marnay waxaa kaloo baabulmasaajida kusoo marnay masaajida marka la imanayo wixii afka ku saabsan ee uraya xalaal ba ha noqda in laga ilaaliyaan soo marnayo ninkii basal iyo wax uraya afka saaray yaanu masaajidka naga iman weeye ninkii sigaarka cabayana warka waa u oo mujtamaca ku dhibayeyba oo salaadihii khudbada laga dhagaysan waaye dadku wadnaha go ayay gaar ahaan dadku waxay moodaan sigaarka caba moogtahay ninku wuxuu ku dhex jira urkiisa ma dareemo waxay moodaan afka keliya xataa dharkooda wuu uraa de jaakatkii halkan usugnaa ee maalin walba sigaarka intuu la hoos fadhiista uu qiiqa ku bixinayay isaga laftiisaa sigaar socda noqon bal ninkii feesha aada loogu markaad gasho gelitaankaasoo dharkaaga sigaar ka sawri marka nin weyn oo inta soo fadhiisa kan sigaar buu cabaa ma cabayaa dhawow ka waa sigaaryo cabayey arrin foolxun wey iska bahalkaas marka inaad soo cadayato afkaaga iyo ilkahaagii soo nadiifiso waa lagaa doonaya wa akdi dufrin wa shacarin cidiyaha in la iska guro lago iyo gacanba timahana wixii la ogol yahay la guro kor iyo hoosba amaa kor shaarubada towka ah wa amaa hoos dee timaha hoos inaad iska xirto taana iyaduna waxay yidhahdeen laba labadaba waa loo daliishaday mar cumuumka nadaafaday geli marna wax khaas ah ku soo arooray waxa khaaska ku soo arooray mar waa xadiid abi hurayre laga warinayo oo uu leeyahay nabigu sala allahu alayh alih wasalam kaana yaqdimu adfaarahu wayaqusu shaaribahu yowma aljumucati qabla an yakruja ila asalaati nabigu maalinka jumcada cidiyahana waa iska duri jiray shaarubadana waa jari jiray intaanu salaada aadin xadiidkaa daciif baa ku jir waa daciif oo nin daciifbaa ku jira laakiin mas'alada waxaan ka hadlayna waxay yidhaahdeen fadaa'il acmaal weyn ee xalaal iyo xaraam kama hadlayno xadiidka daciifkaana jamhuur fuqahaa fadaa'il acmaalka way u daliishadaan taa ka wey waxaan ku xoogeynaynaa bay yidhaahdeen cabdillaahi bni cumar bay ka asaxday radia allahu canhuma waardaahuma in maalinka jumcada marka la gaaro uu cidiyahana iska guri jiray shaarubadana uu tari jiray jumco kasta ibnu cumarna bay ka ansaxday haddii hadalkaa ibnu cumar bay ka ansaxday aada la yara buunbuuniyo waxaa la dhihi walaa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba saxaabii khilaafayna garan mayno halkaa waxaa la rabaa in laga yar dhaadhiciyo ijmaac sukuutiya wey laakiin si kale haddaanu dhahanon kaba bedelo xadiidka daciifkiihi aaaar saxaabada oo asaxday way xoogaysaa cinda bacdi ahli lcilmi bilxadiidi qaarkoodna aarka saxaabigeen wax khilaafay aanaan haynin baaba bixaddi daatihi xujowa intaa marka la isku daro ee cumuumkii tandiifka ay soo hoosgalaan ee sharcigu sidaa u dhiirigeliyey iyana taas baa asal iyo daliil u ah bay yidhaahdeen waqaci raa'ixatin karihatin waqaci raa'ixatin urtaynu iska gooyo karihatin la nacayo dadka dhibaysa taana waa lagaa rabaa nadaafadii qayb kamida weeye waxalaalay wixii shiiraya ama soo uraya inaad iska nadiifisaa lagaa rabaa ama jirkaaga ama dharkaaga oo dharka aada soo qaadanaysana dhar shiiraya uusan noqon shiirkaasi ama nadaafad aada nadaafisay sabab ha u noqoto oodan dariiqeedii marin ama wasakhu wasakayse ha u noqoto nadaafad aan dariiqeedii la marin dharka way urisaa haddii dharkii aan dhaqdo oo uu siyaco wuu uraa sooma aduu wax shiiraya meesha ha la imanin oo dadka dhibaya ama jirkaaga ama dharkaaga dadkana ha dhibin addoommada ilaahay malaaigtuna waxay ku dhibootaa wixii bini aadamka dhiba buu nabigu ku celiyey sal slam cilalka qaarkood wayataayabu cadarna wuu isa soo marinayaa cadarna wuu soo marsanayaa waxa cadarka uu heli kara wey wayalbasu wuxuu xiranayaa axsana fiyaabihi dharkiisa ugu wanaagsan wa afdaluhaa kan ugu fadli badanna albiidu kacadcad wey intanoo mas'ala nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi maalinta jumcada ah qabayskeedu waa waajib macnaa waa adagya qof kastaoo qaangaara ah, iyo inuu cadaydo wa an yastadna wa an yamasa tiiban in wajada hadduu cadal heli karana uu soo mariyo urtiis ka tar marka lagu yidhi cadalka isidgooneena lagu leeyahay ma kala maarmaan aan wax shiirayana uraa muudku muudkaa la yidhaahdaa wax shidaya cadar haddaad ku buufiso ku carfi maayo cadarka haddaad rabta inuu soo carfo wax taro marka hore shiirkaa laga gooyaa waxa ugu roon ee wax yar shiirayey cadar u noqda oo shiirtana ka bixiya carabna ku reeba qiiqa wey inaad bahallahan idankii iyo bahal la yidhaahdo intaad shida aada maradii ku kor qabato ama saab iyo wax intaad ku gadido maradii iyo qamiiskii iyo cimaamada iyo shaatiga korka aad ka saarto qiiqaasi waa waxa u roon cadarkeena biif biif laga siiyo maro uraysa urkama saaro laakiin qiiqaasi arabta haddaad aragtaan innaga waa inaga xabaarad badan yahay maalin jimciya munaasabada hadday imanayaan waa in cuud aada u udgoon inta la shido oo saab weyn korka laga gembiyo idankii yaraa baa qamiiska iyo shaatiga iyo cumaamada korka laga saari qiiqaa cabbaar ku bixi marka cabaar markuu ku baxo isagoo carfay aad soo qaadan hadduu wax shiirshir iyo suyac lahaana kani wuu ka saari marka bal taasna hala ogaado idinka soomaaliya haddii la yidhaahdo xuus darha loo shido haween baad moodaysaan shaqa haween weyaad dhahaysaa ayib wayalbasu wuxuu xihanayaa axsana iyaabihi dharkiisa ugu wanaagsan imaamu abu daawuud iyo kayrkii baa ka wariyey min xadiisi abi hurayrata wa abi saciidin in nabigu ala slam jumcada ninkii qabaysta uma labisa axsana iyaabihi dharkiisa ugu wanaagsan soo xirta wamasa iiban in kaana cindahu cadabna soo marsada hadduu heli karo kadibna jumcada soo aada isagoo si deganaana u soconaya wax walba tallaabo kasta waxbaa loo qoraya minxaj bni maaja iyo keyrkiina min xadiii abi dri min xadiii ubay bni kacb bay ka wariyaan radi allahu canhum jamiica waana se xadiidkaa waafdaluha albiidu kan ugu fadli badanna waa cadiinka nabigeena sal alay slam baa laga hayaayo albisuu min iyaabikum ilbasuu min iyaabikum albayaada cadiinka dhar ka xirta fainahaa min khayri iyaabikum wakafiruu fiiha mawtaakum dadka dhintayna ku ku kanfa dharkiinana taasaa u khayr badan dhinacu nadaafada haddii la yidhaahdo cadiin wax dhaama la waaya dharka kale wasakdi wuu ku qarin kana wixii yaree gaadha wuu muuqanayaa durba inaad nadiifisay noqon marka nin mara cad qaba iyo dhaqitaan iyo nadaafad la joog ma kala maarmaan mar hadduu nadaafad qofku doonayo walimaamu imaamkuna yaziidu calayhim wuxuu la dheeraanayaa fi ziinati qusqurxinta maalinkaa labiskiiyo isa soo qurxinta imaamku waa inuu dadka wax dheeraadaa waayo dadku way sii kala jeedaan isna waa lagu soo wada jeedaa ummadoo dhan buu muraayad yahay oo halka intuu fuulay baa isagaa la wada fiirinaya dadkuna inna wuxuu leeyahay dhegaysan ina isaga iyo dharkiisay ku baqan yihiin ina isaga iyo dharkiisa bay ku baqan yihiin meelaha majaalista caamkaa iyo munaasabaadka marka la imanayana in dhar gaara loo soo xirto oo laysu soo qurxiyo nabigaa laga bartay sala allahu alay wasalam oo cumar markuu yimid rasuulka ilaahayow isku joog xariiroo aada u qurux badan oo qofaan adiga ahayn aan ku habboonayn baa arkay waxaan kuu sanastabca inaan kuu soo galo si aad jumcada iyo ciidaha duasa cunuba jumcada ku dareeya iyo wufuudu markay ku imanayaan aada ugu soo labisato nabigu mabdaa ma diidin laakiin wuxuu yidhi oo labisa axsana iyaabi isagaaba leh wuxuu yidhi xariirtaasi libaasu man laa khalaqa lahu ilaagtiisa qofaan nasiib ku lahayn baa rag baa ragga xiriir ka xirta lama ogola waynu soo marnay ayib wayukrahu waxaa karaahiyaa bal xaaraan bay uga dhowdahay lilmarati haweentii idaa xadara jumcada hadday timaado aiibu cadarkii wafaakiru siyaabi dharka lagu faane ee lagu xaragoodo labadaa haweentii kuma fiicna xadiidka cadarka ah xadiidkii imaamu axmed iyo kayrkii wariyeene asaxay ee zaynab zaynab athaqafiya baa wuxuu ahaa idaa kharajat ixdaakuna ila almasjidi falaa taqrabanna tiiban haweenkii baa la yihi midiin masaajidka hadday soo aado cadar yaanay u dhowaanin cadarka laga hadlayo baka banaanka ka soo carfaya dee raggii dhalinyaradii iyo meeshii cusaabtii joogtay islaan carfaysa hadday ag marto waxoogay in la faduuliyo ama waxoogay si wax ugu kaco ugu yaaco baa dhici karta baasha hadday soo noqnoqotana in dadka hadday isxajiso inbay bay jiidara marka baashaa in la kikiciyo oo la qoqodeeyo ma aha qur-aantada lama kiciye dadka quraantada ku kicibna wey wayubakiru wuu u soodka lahayaa salaada jumcada xilli hore inaad timaadaa la rabaaye inaad soo daada maaha waafdalhu waxaan ugu fadli badan min alfajri laga bilaabo nabigeena ala slam waxaa ka sugan ninkii jumcada tukada qabaysta uma raaxa saacata luulaa saacadda ugu horeysa taga fakaanamaa qaraba badanatan neef geela min sadaqaystay buu lamid yahay oo ilahay u dhawaaday ninkii saacadda labaad tagana neef lo-a buu lamid yahay ninkii saacadda saddexaad tagana sidaa waa kii xadiidka fadligu waday mar kalena wuxuu yihi man bakara wabtakar qofka isaga soo kallahee soo degdega dadkana soo dedejiya horay inaad u timaadaa la maalinta jumcada oo waa maalinta ugu wanaagsan shaqooyinka inaan subaxa hore lagu jarmaadin dadkii ahlu ahaa waagu markuu beryaba jumcadiiyo saaad u xaadiri lahay aada isu diyaariso wa afdaluhu min alfajri waxaa loo yihi markii la yihi asaacatu ulaa saaca alkhamisana la gaarsiiyey saacadeennan ma aha maxaa laga xisaabayaa waxay leedeen fajarka ilaa imaamku uu fuulo baad shan qaybood ka dhigi oo isleeg qaybta koowaad saacaddii koowaad wey neekha ajirkii u badnaana iyadaa la siiyey saasna saxaabada qaar baa samayn jiray ibnu cumar iyo dad lamidihi hadday fajarka jumcada yimaadaan waxaa soo aroortay inayna noqonba jirin oo markuu salaada tukado halkiisaa uu fadhiyo mid dikri iyo cibaado iyo quraan iyo salaad sidau u wada imaamku ugu iman jiray wa yamshi wuu soconayaa bisakiinatin si deganaana xasilooni iyo wawaqaarin weyneyn meesha u socdo weyneynayo meel weyn buu u socdaa socodkiisuna waa cibaada walidaalika xadiidka abi hurara ubay bn kacba waxay ahaayeen wa calayhi sakiina aaya inuu socdaa laga rabaa deganaan marka deganaantana jumcada keliya ma ahane salaadaha markaad usoo socoto dhan buu nabigu yihi calaykum sakiina aayar soco waayo taa socodkaaga ajir baa laguu qorayaa tallaabo tallaabana dembi baa lagaa dhaafayaa sidii qof salaad ku jirana waa tahay maxaa way isaga dadejin oo isaga dhammayn orod iyo haddaba xayxeedashiya didmadu nin soo daahay shaqadii wey nin soo daahay boo orod iyo digdig iyo kabaha orod kula baxiyo ka gaad halkaa ha noqonin ayar soo socaa lu yihi ayar soo socoda macnaheedu cagaab muku ku jiid maaha sidii cumar baa nin dhalinyara radi allahu canhu ardaahu madiine socda oo cagaha aa dhulka kaga soo gaaray saddex buu ku jiiday marka ninkii waa orday maxaa sidaa kugu diiday bu maxaa sidaa haween kugu soconaysaa nin ragaa tahay isagoo xoog ka muuqdee qaraf dhulka lagu jiiday innagu hadda laakiin dadk raggii baaba dhalinyarada aha iyo raggii hadii lagu ag maro socodkan ma rag baa mise waa dumar baad kala garan waayo halkuu cagta ka qaadila halkuu dhigayo dhulku kusijidaya qarar dhugtuu qaadi laayahay qofkii xanuunsan la garay laakiin qof kalo maxaa dhulka lugta loogu jiin ma aqaana model miyaa waayahan dambe modeeladii baa batay inay model tahay xataa garan maayo walaa yarkabu ma fuulo ilaa licudrin cudurdaar maahane taana nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam markuu arrintaa ka hadlayay buu wuxuu yihi waa maashaa walan yarkab lugeeya oon gaadiid fuulin oo xaafadihii waa wada kuwan masaajidii way ka agdhowdahay waxba bahalkan la bartay ee dhabarkana dadku ku xanuunay lugahana curyaaniyey iska yaree baa lagu leeyahay laakiin wujuuban mahe waa iska sunno waa mashaa walan yarkab wey wa wadanaa min alimaam xadiidkay ku jirtaa imaamkana u dhowaada saas darteed bu wuxuu yihi wayajluhu u dhawaan min alimaami imaamka oo masaajka horey haddaad u timaado geesaha fog lama fadhiisto imaamka meel u dhow waxaa la leeyahayna aada maqlayso baa ku fiican markastood gadaal fogaatana mashquulkaaguu badan markastood dadkii usoo dhawaatana waxooga naftaada mufakashadeeda iyo bixbixitaankeeda ugu yaraan walidaalika imaamku usoo dhawaanshihiisu inaad soo hormartayna way tusaysaa inaad u dhawaatood wixii laleeyahay si fiican u maqashana way way keenaysaa inuu mashquulkaagu yaraadana way keenaysaa wadanaa min alimaami maxamed tuskaani la dhihi jiray baa masaajid buu yimid muxaadara kaana ka jeedi masjidulmuttaqiin la yidhaahdo dadkii u yimid assalaamu calaykum tii la yihi muxaadarada uu jeedin lahaa gidaarkaa lagu wada fiirsado laisku wareejiyey inta dhaxana waa la baneeyo markaasuu nabiga masjid lmuttaqiin maxaad ii dhahdeeno masjid lmuttakiiin maxaad u dhihi weydeen magaciisa muttakiin qolyaha tiirtiirsan masaajidoodii waayo masaajidka qolyaha tiirtiirsan bay ahayde kuwa taa allah ka cabsadanae dhammaantii waa wada tiirsateen marka gadaal intuu qofaa ah halkaas horey buu ka yimid tiirkaa iyo gadaal geesuu ku tiirsanayaa marka horey usoo noqo soco nabiguna waa ka digay sala allahu alayh alih wasalam inuu qofku isdibdhigo gadaal u dhufo wayashtagilu wuxuu ku mashquulayaa bidikri dikriga ilaahay dikriguna waa farabadan yahay tasbiixdii taxmiiddii tahriishii takbiirtii salligii nacsan watilaawati qur-aan akris iyo wasalaati nabiga lagu saliya sala allahu alayh waalih wasalam cumuumka waxayna soo gelayaan fascaw ilaa dikri illaahi dikriga ilaahay u socdo u degdega bay soo gelayaan saasayna saxaabadu samayn jireen nabigana lagu yaqiinay sal allahu alayh ali wasalam walaa yatakhataa ka tallaabsan maayo riqaaba annaasi dadka qoortooda inuu ka tallaabsado lama ogola oo marka aada timaaddo inaad soona daahdo meel horena doonaysa labadaa isla qabato xagga hore haddaad rabto horay uno nabigu calayh isalaatu wasalaam arrintaasuu ku tilmaamay oo markuu ka hadlayay wuxuu yihi walam yataxata riqaaba annaasi dadka qoortoodana aan ka taltallaabsanin marna wuxuu arkay nin ka soo tallaabsanaya dadka isagoo khudbada ku jira wuxuu yihi yaa haada waar ninkaagaan socdow ijlis ka fadhiisu i dadka faqad aadayta wa aanayta dadkiina waa dhinta waad la soo daahday labaha isku darin inaad soo daahdo iyo dadka inaad dhintaa isku darin ee fadhiiso intaa keliya hadday tahay waxun baa cayma lahaan lahay dadka ka tallaabsanayso intaa wax ka daran buu nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam nabigeena alayh salaam wuxuu yihi oo ka sugan sida sheekh naasiri ay taxsiininayaan inuu leeyahay rasuulkaa yihi mucaali bn anas iljuhani man tahataa riqaaba annaasi yowma aljumucati jumcada dadka qoortooda qofkii ka tallaabsana itakada jisran ilaa jahanama bundu uu jahanamo u maroo ku galuu samaystay ajiraad raadinaysa jid baad naarti u furatay marka dadka khatar weeye halkaa waxay kutusaysaa tahadir iqaabanaasi xaraam inay tahay oo aanay banaaneyn faidaa wajada hadduu helo furjatan meel banaan laa yasiru ilayha uusan gaari karin ilaa bitakhati dadka inuu ka tallaabsado maahane lam yukrah karaahiye maaha haba laga fiicnaade waa khilaafun awlaa inuu ka tallaabsaday leeyihiin haddii meesha ay banaan tahay waxay yidhaahdeen dadkan laga tallaabsanayaa dembiga iska leh waayo furjada hore inay buuxiyaan si boosaska hore dadanba dadka ugu banaanaan bay ahayd iyagu xaqii lagu lahaa iyo waajibkoodii hadday dayaceen wixii ka dhashaay iyagaa mas-uuliyaddeeda qaadaya saa weeye wajatu nadarka madhabka wayaxrumu waxaa xaraama an yuqiima rajulan qof inuu ka kiciyo meel uu ka kiciyo wayajlisa u fadhiista makaanahu booski uu ka kiciyo u fadhiisto qof intuu dadka fiirfiiriyo midig aga kac ama looga kiciyo booska lama ogola xaaraam wey nabigaa ka reebay sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi ibnu cumar ya waa kaleeyahay naha nabiyu an yuqiima arajulu akaahu min maqcadihi uma yajlisa wayajlisa nin walaalkiitu meel ka kiciyo isaga inu fadhiista lama ogola maxalluna rabaa marka ya ayuha aladiina aamanuu ay ya maya si aayaddii fadhigaan raba ah. fiilinaya qur-aanka saa utaqaanaan idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi isu waasixiya fasaxuu in la kala durkana warniho meel i waa gaar meel wax iga siiya wala adiga meesha iga kax kasoo bax meeshana waa masalo kala wey qof qof meel inuu ka kiciya lama ogola ka waran fain qaama bikhtiyaari isagoo khiyaarkii hadduu uga kaco jaaza way banaanta isagoo hadduu kaaga kaco soo fadhiisa ku yihaahdo way banaan tahay waxyaaba badan baana sababi kara waayo xaqiisii uu lahaa wey xaqiisana qofku qof kala waa siin karaa waana uga tanaasuli karaa laakiin wayukrahu waxaa karaahiya laga fiican yahay an yusira kayrahu qof kale inuu iska hormariyo bisafi lwali safka hore aw biqurbi dhowaanshaha min alimaami loo dhowaanayo iyo bikulli qurbatin wax kastoo cibaadiya aaca isaarku ma wixii amuuru dunyaa ah mise wixii diiniya cibaadaada cibaadaadka qofna la iskama siiyo safka hore anaa safka dambegeliya inaad uga baxda anaad u daysa lama ogola ma fiicno dawdayso waa way banaan tahay laakiin ma fiicna imaamku dhawaanshihiisii anaa gadaal iska tegi ma fiicna hadday noqoto raashin iyo badar iyo beriis iyo biyo iyaa la isku haystaa iyo gaariga kursigee baa la fariisan ka fiican qof hadaad udayso way fiicanta waa sida qiimaha badan wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa amaa middan ma fiicno sababtoo waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdaan culimmadu qofka waxan aada leedahay iga hor waxan waa cibaado ilaahay agtiisaan ajir dheeraada lagaga helayaa ajirka dheeraadkeed isaga gal leedahay adigu ma baahnid miya meeshan ajir safkan hore ka labaad kan horaa ajir badan adiga kaana kaana ka ajirka badan qaado oo ajirka badan uma bahnid miyaa waxyaabaha aan la isa ee la isu quulin waxaa kamida ajarka aakaro walidaalika nabig ala slam biyuu cabayey ba abubakarna bidixuu ka fadhiyey cabdillahi bn cabaas bidixbuu ka fadhiyey oo cabdullaahi biyaha ma siyaabayo odayga taasu i maya waayo nasiibka aniga inaan kugu xigay u soo hagaagay cidna siin maya aniga nabigu waa qoslay oo waa siiyey sal ly slam ibn cabaas biyo ma eegeynin laakiin qofka nabiga ka qaatay waayo masaladaas isagoo ifaatanaye marka saas darteed bay qaacido fuqahadeenu waxay ka dhigeen alisaaru fi lqurari makruuhun wa fii ayriha maxbuub wixii cibaadaad ah adu iga horeeyo ajirka badan iga qaadana karaahiyo wey wixii adduunyada kala ahna war adigu inta manfacada iga horeeyo iga qaado way fiican tahay marka laba taasina halkaasu kaga baxay masaladaas wayajuuzu waxaa banaan an yabcaa inuu diro man yaakudu lahu qof u qabta mawdican meel yabsutu shayan wax ku fidinaya fiihi makaanki inuu soo dirsado uu yidhahda cumaamada meel iisii dhig way banaan tahay sababtoo mar hadday meeshu banaan tahay qofkuna inuu qabsado ay u banaanayd qof inuu wakiishay qabashadii iyana way banaan tahay way xaq mushtaraga wey ko walaakin ligayrihi dadkii kalena xaq waxay uleeyihiin izaalatu intay iska qaadaan inay fadhiistaan iyo wajlisu makaanahu boos ay waxka qaada inay fadhiistaan ninkii yimaadana wuxuu kuma diridi kartid adoon iman intii cimaamadii uu iska tuuro inuu meeshii fadhiista ma banaan lakin cimaamaddii u kudul fadhiista ma banaan bay cimaamada isaga malaya alaabta meesha la dhigto laakiin intuu iska riixa iska qaado inuu fadhiistu xaq u meeshan waa meel mushaaco dadka ka dhaxaysa meel aan lagaaga horeyni inaad cimaamad iyo kitaab dhigata way kuu banaanta haddiise weli aadan iman weli tamallugii xaqii aad ku milkii lahayd maadan gaarine qofkii yimaadaay waxaaga intuusaka uu fadhiisan karaa marka culays bale hadduu haddaan rabtaa ama dhiga ama qof usoo dhiib meeshii lagu qabtay haddaan kaa soo horeeyana haddaba hadhow ha qabsani muxaamadaal haddaan iska qaado haddaan kaaga isaga daayana adiguna laftaad maadan khasaarino cumaamadaadii waadan heliye haddii lagaaga leexdana boos fiican hashi haddii lagaaga leexan waayana dee markii horeba maadan haynin marka hore bosmyadayda mar dambaatd haddii la buuxiyana mar walba hortaa waa la buuxin lahaa haddii lagaagaba leexdana dee khasaare ma joogtidu waa saad rabtay waxyaabo badan marka la samaynayana waxaa loo sameeyaa haddaad heshana waa saad rabtay haddaad weydana markii horeba maadan haydi waxaad haydayood waayi haysayood waayi ma jiraan wayukrahu lkalaamu in la hadla karaahiyo wey iyo wasalaatu in la tukado xaala alkhubati xilliga khudbadu socoto walaa yaxrumaani midna xaraam ah. wuxuu ku leeyahay in la hadlo khudbadoo socotaay waa laga fiican yahay laakiin xaaraan maaha oo maxaa loo daliishaday nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay dhaheen wuxuu yihi wuxuu ka reebay hadalka marka khudbada la joogo wuxuu yihi man masal xasa faqad laqa ama man qaala liakhiihi uskut faqad laqa ninkii qof yidhahda naga aamusanaya lahu buu leeyahay waman lamaa falaa jumucata lah wax jumco uu leeyahay ma jiro maanaa ajirkeedii malaha laha wey laakiin sixadii lagama hadlayo oo nabiga saxaaba saa isku qabsatay markay u yimaadeen soo celiya salaadii ma dhihin raggii hadlaya lagu haystay masaladaasi waa karaahiyay dheheen oo taxriim waxaan uga dhigi weynay nabigoo khudbo ku jira oo lala hadlaan aragnay oo maalinkii abaaruhu ay jireen nin intuu istaagay soma dhin yaa rasuulallahi addoommadiina waa halaagsameen xoolihiina waa qoomeen dadkiina waa gaajoodeen fadcu llaha yurisna nabigu ma dhihin waraa hus maxaad uhadlaysaa ma dhihin bay ihahdeen jumcadii kalena waa soo noqo rasuulka ilaahay oo roob meel walba baabi'iyey ilaahay noo baray hanaga qabtee ilaahay buu beriyey ninkii laba hadina sooma aragtid bay ihahdeen khudbadii oo socota baa la hadlay nabiguna iqraariyey inayna xaaraan ahayn bacalka laga gartay salaadiina way ansaxday karaahiye ku daabay yihahdeen culimmada ka dooday waxay yidhahdeen hadalku xaaraan weeye jumcadaadiina ajir la-aan buu kaa dhigi amaa hadalka banaan hadalkoo dhan meehee wixii imaamka lala hadlayo way banaan tahay oo meel uu maray sheekh meeshaa ku celi meeshaa ku celi waad dhihi kartaa halkaa aada uma fahmine war meeshaa si fiican ugu yaraha celi waa dhihi kartaa su-aalna waa weydiin kartaa codsina waa u gudbin kartaa bay yidhaahdeen isaguna qof hadduu la hadlo qofkuu la hadlaa waa u jawaabi karaayo markuu ninkii yimid aan salaada tukanin taxiyada fadhiistay wuxuu yihi asallayta ragcatayni bal laba ragcadood miyaa tukatay ninkii wuxuu yidhi maya wuxuu yihi qum fasalli ragcatayni salaada waa la tukan karaana waxay ka keeneen taxiyada lafteeda oo xataa ninkii fadhiistay uu nebigu istaago tukan yihi taa macnaheedu waa iska tukan kartaa way khudbad intay socoto hadalkaa wuxuu ku fiiclaan lahaa ninka waxa laga hadlayiyo luqada lagu khudbeynayaba aan fahmaynin laakiin masaladaas meelo kale bay ku iman doontaa fain dakala hadduu galo salla taxiyata faqad salaada taxiyaduu tukan wa yukafifuhaa wuuna fududaynayaa taxiyaduu tukanayaa waana oo waa fududaynayaa waana qisadii nabigu alay slam ninkaa uu ku yihi subayk alkhafaani baa wuxuu ku yihi qum farkac rakcatayni watajawaz fiihima laba ragcadoodna soo gaabi ayuu nabigu ku yihi sala allahu alayh alih wasalam wayundabu lkahfu maalinta jumcada salaadii waan ka baxnay adkaarta maalinka jumcada sunada ah buu kusoo gebagabeeyey baabu salaati ljumuca haddaba haddii maalinka jumcada ah sunankeeda guud aan galno horta fajarka marka la gaaro waxaa sunna ah salaada subax in ragcadda horena aan islaamin tanziil sajda lagu akriyo ragcadda labaadna lagu akriyo hal ataa cala linsaani xiinu min addahri labadaa rag sunna in lagu akriyaa sunnaa saasuuna nabigu yeeli jiray sala allahu alayh alih wasalam maalinnimadeeda wayuddagu waxaa suura sunnaa ah alkahfu ay qiraaat lkahfi suurat lkahfi in la akriyana sunno weeye wsalaatu cala nabiyi in lagu saliya sal l slam laylata ljumucati wa yowmahaa habeenka iyo maalinta jumcadaana sunno weeye waa laba wa yukiru fii yowmihaa maalinta jumcada wuxuu badin adducaaa buu badin allabariga rajaa saacati lijaabati saacadii allabariga la aqbali jiray inuu haleela isagoo rajeynaya saddex buu sheegay sunanka maalinta jumcada guud ka mida midda koobaadi waa suurat lkahfi suuratlkahfina laba labadaba waa ku sugan tahay nabig ala sl mar wuxuu yihi xadiidkii muslim warinaya abidarda man xafida cashra aayaatin min awali suurati lkahfi cusima min fitnati dajaali tobanka aayadood ugu horeeya suurat lkahfi qofkii xifdiya fitnada dajaal hadduu soo gaaro alla baa ka badbaadinaya waxaa labaadoo sugan nabigana cabdilxabiid bin saciid alkhudri bayhaqi iyo kayrkii warinayaan inuu ku yihi man qara'a suurata alkahfi fii yawmi ljumucati ninkii suurat lkahfi maalin jumca akriya adaaa lahu min annuuri maa baynahu wa bayna aljumucati lukraa ama maa baynahu wa bayna albayt alcatiiqi ama maa bayna jumucatayni riwaayada ugu badan maa bayna jumucatayni wey labada jumca inta udhaxaysa nuur baa u iftiimaya saa darteed jumcada inaad akrida lkahfi baa lagaa rabaa laakiin mid kitaabka kuma farna inaad masaajidka ku akrida kuma farna kitaabka jumcada salaad subax kadib baad akriyi kartaa adoo masaajidka ka baxay oo meel usii socdaa jidka kusii akriyi kartaa kusoo akriyi kartaa yawma aljumucati malininkii akriya ama masaajid ku akri ama banaankiisa ku akri ama guri ku akri man qara'a suurat alkahfi yawma aljumucati taasaa loo daliishaday wsalaatu cala nabiyi sal slam laylat ljumucati wa yawmaha in lagu dadaalo salaada nabigana iyana way asaxday oo nabigana al sl wuxuu yihi maalmihiina waxaa ugu fadli badan maalinka jumcada iyadaa aadam la abuuray iyaduna geeriyooday iyadaana labada jeeda qiyaamada la afuufayo midka hore naftada hore iyo tadambana jumcay dhici doontaa fa akiruu calaya min asalaati fiihi inaad igu sallidaan maalinta badiya fa ina salaatakum macruudatun calaya waa la iisoo bandhigayahay halkaa wuxuu nabigu ku tilmaamay inay fiican tahay maalinta jumcada salaata cala nabi sal slam iyo salligiisa in la badiyo taasoona u daliishanayaa jumcada mar haddii la yihina jumcadu habeenki iyo maalintuba asal ahaan way soo galaan ducada in la bariyo wayuksiru fii yawmiha ducaaa rajaa saacati lijaabati ducada in la badiyo oo saacad ducada la aqbala ay leedahay waa riwaayad fi saxiixayn ku sugan abi hurayra uu nabigu leeyahy wa fiiha saacatu laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa qaa'ibun yusalli yas'alu allaha shay-an ilaa acaahu iyah qof muslimii saacad ilaahay wax walba aqbalaa ku jirta jumcada qof kastaoo muslim oo taagan oo tukanayo ilaahay baryaya wax weydiisanaya ilaahay waa siinaya subxaana wa taasaa loo daliishaday ayib saacaddaa waa tee xaggey kaga jirtaa jumcada waa ra'yiga fiqhi uu waa dhiibtayo wahiya saacaddu maa bayna juluusi alimaami marka laga laga bilaabo imaamku markuu fadhiisto cala alminbari ku fadhiista ilaa faraaqi salaati ilaa salaada jumcada laga baxo wey horta intaan waktigeeda la gaarin saacaddu wakti yar wey waktigaas oo nabigu alay slam markii uu tilmaamay wuxuu gacanta ku tilmaamay waashaara biyadihi kaanahu yuqaliluhaa wax yar wey saacadaas wakti aada u kooban wayo mar haddii intaasoo ajira la bixinayo dadka badankood ma haleeli karaan dad yar oo aada u dadaalay baa furaskaasoo kale loogu talagalay laakiin wax weynoo nin walboo wax dayacoon dan ka lahayn balaq meel ka soo dhihi kara maaha nin dadaalay oo maalintao dhan ku talagalay wey saacaddaasi waa goorma wuxuu yihi waa imaamku markuu mimbarka ku fadhiistay assalaamu calaykum yihaahdo ilaa salaada jumcada laga baxo wey arrintaasi waa xadiid imaamu muslim fii saxiixihi ku wariyey min xadiidki abi burdata bna musa abi muusa alashcari laakiin xadiidkaa sanadkiisa fi taxqiiqi inqiaac baa ku jira waana xadiidta muslim lagu haystuu kamid yahay xadiidkaasi wuxuu leeyahay sida lafdigan ku qoranoo imaamku markuu mimbarka fadhiisto ilaa salaada laga baxo axaadiis kalaa jirta marka oo nabigana waxaa ka sugan min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi oo imaamu abu daawuud iyo nasaa-i iyo xaakim iyo keyrkood warinayaan inuu yihi nabigu yawma ljumucati fintaa casharata saacatan waa labiyo toban saacadood minhaa saacatu laa yuujadu cabdu muslimu yas'alu llaha fiiha shayan ilaa aataahu iyaahu waxaa ka mida saacad qof muslim oo kastoo ilaahay wax weydiistana wuxuu weydiista siinaya faltamisuuhaa fii aakhiri saacatin bacda alcasr waxaad ka raadisaan saacadda ugu dambaysa casar kadib casarka kadib maalinta saacadda ugu dambaysa markay qoraxdu sii dhacaysa xadiidkaasi waa xadiid asaxay isagoo riwaayada sidaa wax yar ka duwan bay saxiixa ku taallaa cabdillaahi ibni salaam baa la weydiiye la yihi maxaa bacda alcasr u leedihiin bacda alcasr so kii salaada la yska reebay ma aha xadiiskuna leeyahay qaa'iman yusalli mid tukanayaa la yidhi bacda alcasrna lama tukado see bacda alcasr u leedihiin hadal khatara maaha laakiin ninka faqihe wax yaqaana intuusan mas'alada dhihin buu ishkaalaadka horta meel iska saaraa marka wixii adiga kula weynaay frig ka siisay buu saa u tuuraa cabdillahi bin salaam jawaab gaaban buu bixiyey ninka wuxuu yihi meel fadhiyo ee masaajid yimid ee salaad sugaya nabigu sooma dhihin fa huwa fii salaatin ninkaas salaad buu ku jiraa anuu waxaan ku masaajidka imoo meelaa salaad ku sugaysa ilaahay ku baray bakalkiiba soo dhow mar haddaad ku baryaysa sidii qof taaganoo tukanayaa lamid tahay nabigaaba sheegay marka qasab maha ui ficlan inaad tukanayse inaad tukanayso qof tukanayo xukunkii sharcan tahay wy qof tukanaya ajirkiina waad leedahay wy intaa salaada sugayso isagana halkaas buu kaga jawaabo ka budiyey intaas buu kusoo gabagabeeyey baabu salaati jumuca casharka baabka ku saabsanna halkaasaanu ku dayay maalinta jumcadu masaajidadu inaa shan sac way xiran yihiin ee masaxda hadii wixii loo sababo hadii loo xiray sax wey haddii la nadiifinayo xaajadu keentay in la nadiifiyo laga shaqeeyo inkastoo waktiga intaa ay jumcadu ka yaryahay intaana ka hor la furo masaajid badan in la dedejiyo oo la khafiifiyana way wanaagsan tahay haddii masaajidii dad badan aan imanaynin oo hadda midda halkan hadda wax laga haysto oo kaleeta ay tahay saaska salaad subax kadib markii waxoogay la joogay in la xiro waa qasab sabab qolyo dib jiro waxaa jira habeenkii oo dhan duurka wareega xilligaasay soo galaan markii dadku yaraado bay seexdaan mana tukado caawo dhan buu duurka wareegayey oo uu qayilayey oo uu baarasha ku jiray markaasuu isagoo bahasheeda ka uraysa oo ka taallo halkaa masaajkaas raxan raxan u jiifaad ugu iman ilaa duurkiina geli mayso kula dagaalami markii dumeesha intay qabsadaha kula dagaalami lahaayeen xoogna kuma saari kartid hadday xaajo saas oo kaleetaa keento ama wayna dad yar tahayo alaabta masaajidka in la xabaa laga yaabo hadday xaajo keento dadkuna aynan imanayn masaajidkeena inuu dayacmo laga yaabayo iyadana waa xidnaan kara lakin dadku hadday imanayaan qadarka xaajada ee la nadiifinayo dadku ha dul qaataan masaajidka iyo maamuladiisuna hadda dadejiyaan oo hadday kari karaan jumcada habeenkiiba ha nadiifiyaan si hadday jiraan dad salaada subaxda inay iska fadhiyaan doonaya ay isaga fadhiyaan laakiin intaan ogahay dadkii salaada subax kadib iskaba fadhiista qur-aankooda qaata lagama saara masaajida qaybta la nadiifinayo ubaa dhahaa yar banee xagga kale yar tag intaan darafkaa soo nadiifinayn ila lama dhaqee uu faliyo xunbaa la marmariyaaye laakiin sekadu hadday tahay alxamdulilahi jaas minaka hadday tahay baab kala waay ninkii masaajidka kaanay kaanay si loo lahaa buu maalin wuxuu yimi wakti aan wakti masaajid ahayn masaajid uu xiran yahay in badan baa layii taga horta adiga makaa timid masaajidka xirnaanshihii in lagu geli waay adiga makaa timidna kaa noqona carabiga khudbada in lagu akriyo waa masalo waa ka hadli doonaa war dheer bay u baahan tahay qaar maalinta jimcaha markii khatiibka yimaado nin ayaa daba socda oo akrinaayo idaa dakala alkhatiibu cala lmimbari falaa yatakalam axadunaa tani waa bidco dadka in loo sheego way tahay laakiin imaamka nin daba socda isagu qodobkaa naadinaya bidaca muslimiinta haysan bay ka mid tahay labada aadaan ee jimcadu masaxba waa masalo kale masalaha jimcada in ahli doonaan umalayn khadiibka haddii waysadii ka jarto muxuu samaynayaa de haddii uu cidu haddii la sugi karana in la sugaa fiican oo nabigu wa salaadaha caadiga isagoo u istaagay buu samaysanaan yahay ama tahaara ayaha intuu xasuustay uu makaanaku halkaa sii jooga wuu soo qabaystay uu soo noqdo wuu tukiya saasaa fiican laakiin dadku hadday farta wada gaadho ayna sabri karin dee qof intuu hormariya dadka ha tukiyo waxaan tukaday duhurka iyo casarka jamca iyo qasri waxaase gaaray meeshaan deganaa waktigii salaada casar waad maqnayde inaan salaa casar lagaa rabin baan soo marnay kitaab waan ku soo marnay mabataa cala sixati waa soo marnay hadduu bacdahumaa gaaro faina qaama bacdahumaa mabataa cala sixati min masalada waa soo marnay waa rag badan ba kaga jawaabi khudbadu waxaa wey way asaxday wey casar lagama rabo adoo soo tukaday haddaad magaalada adig timaado casar lagaama rabe maqribku isku dhaar khudbada carabi lagu akriyo iyadana waa laba masalo insha allahu sabtee soo socota waxaan ka hadli doonaa saddexda masalo khudbada carabi lagu akriya kawdaha iyo labada aadaan iyo jumcada iyo khudbada calaaqada ka dhaxaysiyo masaa'il axkaam badan oo ka dhalanaya waayo haddaan bilaabo taa keligeed baa toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqa qaadan karta waana masalo aada xaajadeeda ay u taagan tahay tafriicaadkeeda fara badan iyo jumcada iyo waxaa ka dhaxeeya in la akriyo maadaama fiqi aan akrinayno walow muktasaraadba ha noqdaane in marmarka qaarkood tafriicaadka fuqahada inta la dhex galo si ay wax u kala dhiraandhiriyaan aada barataay waa munaasib weyda dadku qaar talabatulcilmiho waxoogay dhiraandhirinta rabaa jira markaas caawa ku jira subxaanaka allah bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk su'aalaha jumcada habeenka sabta ee soo socda